alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira inta aynaan darsiga gelin su-aal baa waxay odhanaysaa qofka marka la qisaasaayo oo xaggan soomaalida qisaasta lagu fulinaayo waxaa loo nisbeeyaa hooyadii daliil ma leeda arrinkaas jawaabtu waxay tahay nisbaynta hooyada loo nisbaynayo kollay waxba daliil male nisbaduna aabbaha loogu abtiriyaa ilmaha been fakatayna waa jirtaa odhanaysaa aakhiro dadka waxaa loogu yeedhayaa hooyooyinkood baa loogu abtirinaya xadiis daciifa sidaa ku soo arooray xadiiskaasi ma asixin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen iyagoo xadiiska daciifka ah ee tacliilinaya sababta sidaa loo yidhi waxay yidhaahdeen waa si markaa loogu xilqariyo ayaa ku sugan oo qaarkood baa dhici karta inaan dee markaa aabbaha ay u abtirsanayaan aanu dhalin laakiin calaa kulli xaal masaladu mar haddii ay daciif tahay dee lama cuskanaayo axaadiista sixaaxana waxaa ku soo aroortay saxiixiyada ku sugan ee nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka ballanka buriya aakhiro waxaa loo taagayaa calan markaasaa la odhanayaa haadihi ghadratu fulaan ibni fulaan xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay waxaa la odhanayaa kani waa ballanburintii hebeloo ina hebel ah markaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ghadratu fulaan ibni fulaan ee ma odhan ghadratu fulaan ibni fulaana yacni lama odhan waxaa laga qaadanayaa xadiiskaa saxiixa ah in dadka markaa aabbayaashoodna loogu abtirinayo aakhirana laakiin waxaa laga yaabaa sida ay u sheegaan inay tahay inay aabbihii ugu abtiriyaan oo yidhaahdaan hebel hebel hebel oo ina heblaaye ah inay sidaa u yidhaahdaan baan u malaynayaa qolyaha maxkamaduhu markay xukumayaan qisaasta waxaanay uga jeedaan saddexda magac waa layska shabihi karaa oo waxaa dhici karta hebel oo ina hebel oo ina hebel ah oo fara badan baa jiri kara oo saddexa magac bay iska waafaqay marka litamyiiz baa hooyadana ay u raaciyeen laakiin aabbihii intay ka tageen in hooyada ugu abtiriyeen yacni ma ahaan filayaa siday markaa u dhacdo marka taana saas waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati albaqara ayaynu ku soo jirray waxaynu ka qaadaynaa insha allahu tacaala aayadda laba boqol soddon iyo afar aayaddaa hore haddaan masale ku saabsan aan si yaro tilmaamo waxa weeyaan allah waxau yidhi fain araadaa fisaalan can taraadin minhuma wa tashaawurin falaa junaaxa calayhima waxaa laga qaadanayaa ilmaha arrinkiisa waxa ku saabsan in laga tashado inay tahay marka tashaawurku inuu fiican yahay baa laga qaadanayaa oo danta ilmaha laftiisa in laga tashado inay tahay shareecada shuuradu waa ku soo aroortay adilaynay leedahay umuuraha waaweyn iyo umuuraha muhimkaa ah waa laga tashadaa wa amruhum shuuraa baynahum yacni umuuraha markaa muslimiintu dhexdooda waa isla tashi ay isla tashanayaan wuxuu kaloo ilaahay nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam washaawirhum fi lamri umuuraha kala tasho yacni markaa mu'miniinta kala tasho nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa la tashan jiray saxaabadiisa oo talada waa weydiin jiray dadka ahlu ra'yiga ahlufadliga wax ka mida ayuu la tashan jiray ha ugu badnaadaan abubakar iyo cumare marka waxaa laga qaadanayaa umuuraha muhimka ah siday muhim u tahay in laga tashado yacni ilmo yar arrinka ku saabsan baa la labadii waalid ha ka wada tashadaan oo marka naaska laga goynaayo haddii arrinkaasi marka iswaafaq iyo tashi uu ku dhacay dembi kuma qabaan markay ka tashanayaanna waxay eegayaan maslaxada ilmaha iyo sida u danta ah allah waxa uu yidhi waaladiina yutawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa waaladiina kuwii yutawaffawna la oofsanayay bimacnaa geeriyoonayay oo nafta laga qabanayey minkum xaalay idinka idinka mid yihiin baa la oofsanayey wayadaruuna ka tegayey aswaajan dumar ay qabaanna ka tegayey yatarabbasna way suganayaan dumarkaasi yacnii ha sugtaan baa loo jeedaa bianfusihinna nafahooda waa la suganayaan yacnii ha la sugtaan oo guuriyo inay ku degdegin arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen yacni nafahooda ha la sugtaan oo wax guura iyoyna ku tallaabsanin faidaa balaqna ajalahunna falaa junaaxa calaykum fiima facalna fii anfusihinna bilmacruuf faidaa balaqna markay gaadhaan ajalahunna muddadii ay ku cadadbaxayeen markay gaadhaan dumarkaa laga dhintay oo ay cadadbaxaan falaa junaaxa calaykum wax dembigii korkiinna kuma sugna fii maa facalna fii anfusihinna bilmacruuf fii maa facalna waxay markaa sameeyaan fii anfusihinna nafahooda ay ku falaan oo ku sameeyaan dembi kuma qabtaan bilmacruufi xaalay macruuf ku dheehan yihiin yacnii inay isqurxiyaan iyagoo aan markaa waxa weeye aan dembi gelayn oo markaa waxaweye ixdaadkii ay ka tagaan yacni markaa taa dembi kuma qabtaan isbasaasayntii ay ka tagaan ila way caddad baxeene wallaahu allah bimaa tacmaluuna khabiir waxaad samaynaysaan oo dhan wuxuu u ahaaday mid u aqoon badan ayuu allah ahaaday aayaddani waxay ku saabsan tahay dumarkii laga dhintay iyo ciddadooday ku saabsan tahay dumarka laga dhintayna waxay u qaybsan yihiin laba qaybood qaar uur leh iyo qaar aan uur lahayn hadday uur leeyihiin aayaddii suuratu talaaq bay soo gudagelayaan oo waxa u cadadbaxa inay uur ka dhigaan wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun kuwa uurka u saaxiibka ahi muddaday ku cadadbaxayaan waa inay dhigaan uurkooda ama ha noqdaan qaar la furay ama ha noqdaan qaar laga dhintay qof dumaroo kastoo uur leh cadadbaxeedu wuxuu noqonayaa uurka inay dhigto iyadaan la kala qaadin miyaan laga dhintay mise waa la furay dumarkii laga dhintay aan uurka lahayn bay aayaddani ku saabsan tahay oo iyagu waxay ku cadadbaxayaan afar bilood iyo toban habeen ayay ku cadadbaxayaan farqina ma kala lahaa in dumarka aan uurka lahayna laga dhintay ay yihiin qaar loo tegay iyo qaar aan loo tegin oo la taaban inay yihiin farqi ma kale leh xagga talaaqa marka la joogo qofka dumara haddii la guursado marka caqdiga guntinta guurka lagu xidho oo dabadyadan loo tegin la furo sidii loo guursaday loomaba teginba dabeedna waa la furay wax cadadbaxa ma leh aayaddii suuratulaxzaab baa sheegaysa idaa nakaxtumu lmu'minaati uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactadduunaha haddaad dumarka mu'minaadkaa guursataan dabeedna aad talaaqdaan oo furtaan idinkaan taabannin waa guursateen dabeedna waa talaaqdeen oo waa furteen idinkaan u teginoo taaban ayaa furteen famaa lakum calayhinna min ciddatin tactadduunaha kuma lihidin wax ciddo ah oo aad tirsataan kuma lihidin isla saacadda la furaa la guursan karaa mar haba hadday tahay mid la sidii loo guursaday aan loo teginoo sidaa lagu talaaqo lagu furay haddaba ta laga dhintay waa ka duwan tahay qofka dumaree laga dhinto oo markii la guursaday iyadaan loo tegin buu ka dhintay oo aan taabanoo halkaa u dhaafin ama isagoo u tegey ayuu ka dhintay farqi ma kala lehee mar layba mar haddayna uur lahayn waa sawjo laga dhintay waxaanay markaa ku cadadbaxaysaa afar bilood iyo toban habeen cumuumkan bay ku jirtaa waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa cumuumkaasay ku jirtaa waxaa jira qowl yacni markaa laga soo naqliyey saxaabada qaar oo abcadulajalayn la yidhaahdo abcadulajalaynkaasi wuxuu yahay in la yidhaahdo labada muddo ama labada cadadbax kolba tafog bay ku cadadbaxaysaa qofka dumari hadday markaa uur leedahay lagana dhinto aayadda talaaqna waa soo geli kartaa tanna waa soo geli kartaa markaa si ixtiyaadka loo raaco oo ay noqoto marka inaan marnaba aynay ciddo ku jirin waa inay labadaba ka baxdaa waa tii uurka lahayda laga dhintay abacdulajalaynka waxaa laga soo naqliya caliy ibnu abi taalib iyo cabdullaahi ibnu cabbaas baa laga soo naqliya laakiin jamaahiiru ahli lcilmi salafan wa khalafan hadday saxaabadii tahay iyo salafkii kale ka dambeeyey iyo culammada khalafkaa hadday yihiinba jamaahiirta culammadu waxay mareen in haddii uur ay leedahay ay ku cadadbaxayso uurka inay dhigto muddadu ha yaraato ama ha badnaato waxaa caliy bn abi aalib iyo cabdullaahi bnu cabbaas sidaa u yidhaahdeen abcadulajalaynka laga soo naqlinaayo labada aayadood mid waliba weji bay caam ka tahay wejina khaas bay ka tahay marka labada aayadood midkood inta kale lagu khasisaa kama awlaysna cagsiga in laga dhigo mid waliba ta kale waa khasisi kartaa waayo caam iyo khaas mutlaqa ma aha ee wa cumuumun wa khusuusun min wejhin mid weliba wejina caam bay ka tahay wejina khaas bay ka tahay aayatu talaaq waxay caam ku tahay kuwii la furay iyo kuwa laga dhintay mid walba caam bay ku tahay waxaynay khaas ku tahay xawaamisha kuwa uurka leh bay khaas ku tahay marka weji waa ka caam waayo mutallaqaadki iyo mutawafaa canhunna aswaajuhunna labada noocba caam bay ku tahay geesna waa ka khaasoo kuwa uur kale bay ku gaartay aayaddan lbaqarana waxay caam ka tahay xagga marka laga eego kuwii uurka lahaa iyo kuwa aan uurka lahayn mid walba caam bay ku tahay waxayna khaas ku tahay almutawafaa canhunna aswaajuhunna kuwii markaa raggoodii ay ka dhinteen bay ku khaas tahay marka mid waliba weji bay caam ka tahay wejina khaas bay ka tahay daca labada aayadoodba waa ka midoobayaan oo labada aayadoodba waa soo gudagelayaan daraf mid walibana dacal bay la gaar noqonaysa yajtamicaani fii maadda wayanfaridu kullu waaxidin minhuma can ilaaakhari bimaadda marka noocaas markuu noqdo yacni marka tarjiixeedu waa adkaataa sidaasaa marka waxa weeye dabeed markaa wejiga abcadulajalaynku ku soo baxay laakiin mawdican waxa yaalla nas ama xadiis kala furanaya ayaa yaalla oo caddaynaya ka la khaas yeelaayo waana xadiiskii ku saabsanaa subaycat alaslamiya gabadhii la odhan jiray qof dumara oo saxaabiyada ah oo la odhan jiray subaycat alaslamiya la odhan jiray ayaa nin saxaabi oo qabay baa ka dhintay oorna waa lahayd sidkeeduna waa dhowaa markii ninkeedii ka dhintay ayaa ayaamo yar dabadeed bay umushay riwaayaadka qaar waxay sheegayaan ilaa labaatan maalmood dabadeed ayay umushay qofka dumari faqiihad bay ahaydoo waxay garatay inay cadad baxday isbasaasayntiiyo wixii bay iska dhaaftay nin saxaabiya arkay oo la yidhaahdo abusanaabil la yidhaahdo ayaa arkay markaasaa wuxuu ku yidhi ma waxaad doonaysaa inaad guursataad doonaysaa oo adigan yacni isbasaasayntii ka tegey ma guursanaysid ilaa afar bilood iyo toban habeen aad gaadho guursan maysid yacni guur kuma fura qofkii dumar ahayd way tagtoo nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u tagtay qisadii bay u sheegtay waxay ku tidhi abusanaabil baa i arkay dabeedna sidaa ayaa sidaasuu igu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam kadaba abusanaabil been buu sheegay abusanaabil kadibkaa waxaa loo jeedaa kadibu khata waa been khata ah beentu marna badrheedh bay noqotaa marna beentu khata bay noqotaa beenuu u badrheedhay ma aha inuu hadalku been noqdaa kuma xidhna qofku inuu u qasday oo u kasay laakiin dembiga ku xidhan inuu u qasday oo ku kasay ee eh, haddii wax waaqica khilaafsan uu ku warramoo sheego waxaasina wax jira aanu ahayn been buu sheegay waa sax laakiin inuu ku dambaabaa waxay ku xidhan tahay inuu markaa u kasay oo u badheedhay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kadaba abusanaabil sanaabil been buu sheegay inkixii guurso ayuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaa saxiixa ah baa mas'alada ku soo arooray saas aawadeed qofkii dumare laga dhintay ee uurka lahayd muddadu ha yaraato oo afar bilood iyo toban habeen ha ka yaraato ama ha ka badnaatee mar laybaa waxay ku cadadbaxaysaa inay uurka dhigto dhigista uurka ay dhigaysaana farqi ma kala lahaa dhicis iyo dhammays waxay dhigto mar haddii wax shakli bini aadam le ay dhigtay yacni waxay noqonaysaa in markaa ay ku cadadbaxaysay noqonaysa haddii waxa weeye ay noqoto dee waxaweye nudfadii ay soo noqoto iyo wax la mida ama calaqa ay soo noqoto xaaladda noocaasa oo wax markaa jibba leh aynay markaa noqono muddada aynay gaadhin muddadu markaa yeelanayeyba yacni jidh yeelanayey xaalka noocaasa marka waxa weeye ictibaar yeelan mayso waxay noqonaysaa inay afarta bilood iyo tobanka habeen tirsanayso waayahay marka aayaddan wuxuu allah inoogu sheegay afar bilood iyo toban habeen cadadbaxaasi inuu noqonayo masaladan kale aynu sheegnaa ku saabsan haddii qofka dumara la guursado oo iyadaan loo tegin laga dhinto inay eh, markaana caddadbaxan ay yeelanayso mutallaqadii aynay la mid ahayn iyada lafteedu xadiis bay leedahay iyadoo cumuumkana soo gelis waayo cumuumka lafdiga caamkaa waa la qaataa caamnimaana loogu camal falaa cumuumkaa wax ka saarayana lama hayo aayadda suuratulaxsaabna mutallaqay ku saabsantae mutawafaa canha kuma saabsana mid laga dhintay kuma saabsanee qof dumar oo la talaaqay ku saabsan tahay marka cumuumku xujju ku yahay cabdullaahi ibnu mascuud baa mas'alada la weydiiyey qof dumara ah oo la guursaday oo ninkii guursaday isagaan u tegin dabeedna dhintay oo geeriyooday wax meherana aanu markii hore u qadarin oo meher uma yeelin masaladaasaa la weydiiyey markaasuu aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khaطa'an fa minii wa min ashayطaani wallahu warasuulu bari'aani minhu wuxuu uhi ijtihaadkaygan wax kaga odhanaya ra'yiga wuxuu uga jeedaa waa ijtihaad waa ra'yi saxiixa hadduu sawaab noqdo xagga allah buu ka ahaado ka yimi oo allah baa i waafajiyey wa in yakun khata'an fa minii wa min ashaytaan hadduu gef noqdona xagga naftaydiiyo shaytaan xaggiis ayuu ka yimi oo ka ahaaday allah iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin wuxuuhi lahaa milu mahri nisaa'iha laa waksa fiiha walaa shatat gabadha wax mehera markii hore looma qaban waynu arki doonnaayo dee mafruudo iyo mufawaday u qaybsamaan dumarku qaar marka la guurinaayo meher loo cayimo iyo qaaraan meher loo cayimin labadaa nooc bay u qaybsamaan aayadaha ku saabsanna waa u tegi doonnaa oo isla dersiga baynu ku arki doonnaa insha allah marka dumarkeeda la midka ah meherkoodoo kale ayay yeelanaysaa lagamana badinayo lagamana yaraynayo afar bilood iyo toban habeenna waa tirsanaysa markuu sidaa sheegay ayaa saxaabada qaarkood waxay sheegeen gabadh la odhan jiray barwac binti waashiq inay saasoo kale ku dhacday wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nin uu guursaday meherna aanu u cayimin mufawado ay ahayd dabeedna isagaan u tegin uu ka dhintay dabeedna xukunka aad ka xukuntay cabdilaahow mid la mida ayaa nebigu ka xukumay baa lagu yidhi cabdullaahi mascuud aad iyo aad buu u farxay isagoo ku farxaaya isagoo naska aan ogayn oo xadiiskaa aan ka warqabin haddana masalada markuu ka ijtihaaday oo adilada uu eegay sidii uu ijtihaadkiisa u muuqatay inay tahay sida saxan oo ah markaa waxa weeye meherkana inaanu baaqanaynin oo meherka ay yeelanayso walow yaan looba cayimine mahrul mislina loo xukumaayo ciddadana ay tirsanayso dumarkaan uurka lahayni ciddada ay tirsadaan mar hadduu ijtihaadkiisii waafaqay siduu nebigu hore u xukumay isagaan ka warqabin xukunkii nebiga calayhi salaatu wasalaam aada iyo aada buu ugu farxay cabdullaahi bn mascuud xadiiska sidaa ku soo aroorayna waa xadiis saxiixa weeye qofka dumara marka laga dhinto waxay la imanaysaa wax ixdaad la yidhaahdo ay la imanaysaa ixdaadkaasi waa maxay ixdaad waa isbasaasayn isqurxinta iyo waxyaalahaasoo dhan bay iska ilaalinaysa maryaha bilicda lama xidhanayso ee quruxda badan yacni dahab iyo waxyaalaha la ysku qurxiyo xidhan mayso cusbur iyo cilaan iyo waxyaalaha ismarin mayso waxa dumarku ismarmariyaan isma marinayso maydha kuulanayso wax alla wixii udgoon le way iska ilaalinaysaa way isbasaasaynaysaa maryahay qaadanaysaana waa maryo aan bilic badnayn oo maryaha shaqada ah cawradeedana asturaya waxaana waajib ku ah gurigeeda inay ku ciddo tirsato oo safarro iyo socdaalla inay iska gashaa mid u furanoo u bannaan ma aha waa inay joogtaa intay cadad baxayso gurigeeda ay ku sugnaataa ku ciddo tirsataa waana inay isbasaasaysaa waxalla wixii udgoon iyo cadara waa inay iska ilaalisaa udgoon ma shidanayso udgoon isma marinayso yacni markaa noocu doonaba ha noqdo waxyaalaha markaa waxa weeye quruxda badan ma xidhanayso isma qurxinayso ma indha kuulanayso kullu daalika waa iska ilaalinaysaa biyaha cad waa ku maydhan kartaa dhibi kuma sugna laakiin saabuun udgoon le iyo wax la mida inay ku maydhato uma bannaana ha yeeshe midab gaari waajib kuma aha waxay isticmaalaan caadada dadku maryo cadcad inay markaa qofka dumara markaa ay xidhato ninku ka dhinto hingaftaa cad inay xidhato waa arrin caada ah sharciga wax ku sugan maaha midabkii ay doontay xidhan kartaa beledada qaarkoodna midab madow way xidhaan kullu dalika waa caadaad midab gaara oo ama waajiba ama sunni ma jiro laakiin maryo aan qurux badnayn waa inay noqdaan maryahay xidhanayso oo iska maryihii shaqada ah muddada caynkaasana waa inay ku sabirtaa ixdaadkaa ku sabirtaa cawradeeda maryaha asturaaya aan bilicda badnayn bay xidhanaysa muddada ay ciddada ku sugan tahay farqi ma kala lahaa ee xukunkaasi ku dhacayaa hadday afartan bilood iyo tobankan habeen tahay oo aynay uur lahayn iyo hadday uur leedaho muddadu dheeraanayso iyo hadday muddadu gaabanayso farqi ma kal haddii markii ninku ka dhintay yacni maalintii ku xigtayba ama saacadda dabadeedba ay markaa umusho way cadadbaxday xukunkaasina waa dhammaaday waa cadadbaxday xukunkaasina markaa waa dhammaaday wuxuu allah inoo sheegayaa haddii ay gaadhaan dumarku dumarkii laga dhintay hadday gaadhaan ajalkii ama muddadii ay ku baxayeen waxay nafahooda ku sameeyaan oo wanaagsan oo sharciga waafaqaya dembi kuma qabtaan falaa junaaxa calayhinna lama odhan calayhinna lama odhanay calaykum baa la yidhi waxaa lala hadlayaa raggii baa lala hadlayaa waxaa laga qaadanayaa awliyadu cidda raggee mas-uulka u ah dumarka inay markaa tahay inay ka celiyaan waxa dembiga ah iyo tabaruj iyo isqurxin hadday la imanayaan ama ixdaadkii ka tegayaan waxyaalaha noocaasoo dhan waa inay u diidaan marka waa khitaab lala hadlaayo awliyaau nisaa dumarka awliyadoodii baa lala hadlayaa weliga u ahaa falaa junaaxa calaykum fiima facalna fii anfusihinna bilmacruuf bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen waxaa lala hadlayaa muslimiinta guud ahaan loola hadlayaa qowl caynkaa odhanayaana waa jira allah waxa uu yidhi waaladiina yutawaffawna minkum wayadaruuna aswaaja waxaan sii baraarujinayaa aayad kale aynoo soo socota oo ku saabsan dumarka laga dhintay ciddadooda waa aayadda laba boqol iyo afartan oo inoo iman doonta oo iyadu tilmaamaysa in sanad lagu dardaarmayo inay ciddo tirsadaan oo guriga aan laga bixin laakiin aayaddaa inoo iman doonta waa mansuukha oo xukunkeedii waa la nasakhay aayaddaasaa horraysay xagga qiraa'ada iyo rasmiga musxafka iyaduu dambaysay la dambeed akhrinaayo aayadda aynu joognaa dambaysay xagga soo degitaanka ay soo degtay sidaas aawadeed aayaddan aynu joognaa ee tilmaamaysaa yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa waa naasikho yadaa wax nasakhday aayadda kale inoo iman doontaana waa mansuukho oo xukunkeedii waa la nasakhay waayo labada daliil ka dembeeyaa lagu camal falaa yacni markaa alaxdas falaxdas markaa naasikh iyo mansuukh bay kale yihiin ta lagu camal falaya muxkamkaahay waa aayaddan weeye allah waxau yidhi waladiina yutawaffawna minkum kuwii la oofsanayey bimacnaa nafta laga qabanayey ee ragga ahaa minkum xaalay idinka idinka mid yihiin yutawafawna waxaa loo jeedaa yamuutuuna dhimanaya waa la oofsanaya bimacnaa naftaa laga qabanayey cidda ka qabanaysaana waa malaa'igtii ilaahay u soo diray wiy biamrin min allah baa nafta lagaa qabanayaa qof walba allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha malakulmowdkaana nafta ka qabanaya biamrin min allah baanu kaga qabanaya qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukkila bikum marka shakhsiga waxaa la yidhahdaa almutawafaa waa kii la oofsaday ee nafta laga qabtay waa sida mughayaru siiqaha ficilka looga dhigayo yacni loo bineeyey lilmafcuuli loo bineeyey mafcuulkii baa loo bineeyey hadda markaa waxaa weeye khaliijka carbeed oo kale aada waxaa loo isticmaalaa almutawafi inay yidhaahdaan shakhsiga dhintay yacni markaa luqada caamiyada yani dadka caamadii ay ku hadlaan yacni saxduna waxay tahay leh almutawafa ya mid baa janaase yimi bay yidhaahdeen oo markaasuu yidhi man ilmutawafi markaasaa lagu yidhi allah macni muxuu dhacay kuma wax oofsadoo nafta qabtay laakiin muxuu doonayay inuu yidhaahdo kan dhintee nafta laga qabtay waa kuma bacdi baa doonay markaa inay dee tawjiihiyaan oo yidhaahdaan mutawafi waa la iska odhan karaa walow sida nusuusta ku soo aroortay yaan lagu yaanay waafaqsanaane oo bimacnaa tawafaa xayaatahu noloshiisiibuu oofsaday bacdu almashaayikh oo doonay inay u tawjiihiyaan waa jirtaa waladiina yutawafawna minkum kuwii la oofsanaaye ragga ahaa nafta laga qabanaya bimacnaa dhintay minkum xaala idinka idinka mid yihiin wayadaruuna ka tegayey yatrukuuna ka tegayey aswaajan dumar ay qabaan ka tegayey luqatu alcarab fasiix ahaan waxaa loo isticmaalaa fasiixa ninka iyo qofka dumara mid walba in zawjun la yidhaahdo ninkii waa zawj qofkii dumarina waa zawj si aan markaa waxa weeye badnayn waxaa loo isticmaali jiray zawjatun in la yidhaahdo qofka dumara laakiin qur'aanka marnaba kuma iman zawjatun iyadoo dumarkii la sheegayaa yacni zawj iyo aswaaj yacni markaa laga cabbiraa laakiin zawjatun iyo zawjaatun lagama cabbiro fii jamiici alqur'aan zawjatun iyo ishtiqaaqaadkeedu ta'da iyadoo wadata jamaceed iyo mufradkeedu toonna kuma soo aroorin saas aawadeed bay culamada qaarkood yidhaahdeen zawjatun in la yidhahdaa fasiixba ma aha fasiixba maaha aha yidhahdeen qaarna ay yidhahdeen waa luqat lfaradiyiin qolyaha cilmu lfaraa'idka ayaa si ay markaa u kala saaraan oo u kala soocaan yacni zawjka iyo sawjada taada ku darayn laakiin sida saxiixa fasiix waa tahay laakiin waa laga fasaaxo badan yahay waayo axaadiista qaar bay ku soo aroortay zawjatun yani markaa zawjatuka ama zawjatii iyo alfaad la mida ashcaaro doorana waa ku timi wayadaruuna ka tegayey aswaajan dumar ay qabaan ka tegayey yatarabbasna way suganayaan yacni ha sugtaan baa loo jeedaa bianfusihinna nafahoodaa la sugtaan waa khabarun yuraadu bihi alamru siiqadu waa khabar laakiin macnaha looga jeedo amar ay liyatarabbasna ha sugtaan bacdahum ay bacda wafaati aswaajihim markii raggoodu ka dhinteen dabadeed yacni markaa dumarka caninikaaxi guurka xaggiisa yacni markaa ha ka sugtaan oo ha ka joogaan oyaynay guursanin arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen oo min allayaali habeennada ka mid oo casharantu waxay noqonaysaa casharan min alayaali yacni cadadka min alaasa ilaa cashara haddii macduudku markaa mudakar yahayna waa la ta'niisiya hadduu mu'anas yahayna waa la tadkiiriya marka ayaam waa mudakar laakiin layaali waa mu'anas oo mufradkaa loo celiyaayoo laga eegaa yacni marka waxa waye layaali waa jamcu leyla leylatun waa mu'anasa marka mu'anase maadaamay tahay cashri sidaasaa loo tadkiiriyey min allayaali lagu markaa waxaweye caddeeyey yacni marka hadda shaarixa xaggiis inkastoo ta kale lafteeda min al ayaamina la odhan karo oo waayo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen marka macduudka iyo cadadka la israaciyo macduudka la sheego ayay sidaasi laazim tahay in hadduu markaa waxa mu'anas tahayna loo tadkiiriyo hadduu mudakar yahayna loo ta'niisiiyo min alaasa ila cashara laakiin haddii macduudka la tirinaayo la xadfo jaaza wajaaza weeye oo labaduba ay bannaan tahay sida imaamu nawowiba ku sheegay sharaxa saxiixu muslim markuu sharxaayo xadiiskii man saama ramadaana uma atbacahu sittan min shawaalin oo maxaa sitatan loo odhan waaye sitan loo yidhi macduudkii baan la sheegin buu yidhi oo haddii sittata ayaamin la odhan lahaa oo ayaamin loo idaafayn lahaa ilaaba waa la ta'niisin lahaa waayo yowm waa mudakar waxaan laga eegayaa jamc hadday tahay mufradkaa loo celinayaa mufradkuma jamc baa mise waa mu'anas baa la odhanaya marka mar haddii aan macduudkii la xadfay oo ayaamin aan loo idaafaynin jaaza wajaazo weeye qaacidada caynkaasa halkaas yadaabuu ku sheegay marka calaa haada oo min al ayaamina waa la yskaga caddayn karaa maadaama macduudkii hadda maxduuf yahay waa yahay sida hore ku soco arbacata ashhurin afar bilood bay suganayaan oo ka joogayaan guurka wa casharan iyo toban min alayaali habeenna ah oo habeennada ka mida ah. wa haadaa xukunkanna fii hayri alxawaamili wuxuu ku saabsan yahay kuwan uurka lahayn ee laga dhintay ayuu ku saabsan yahay uurna aan lahayn ama alxawaamilu kuwii uurka lahaa miya fa ciddatuhunna ciddadoodu ay ku cadadbaxayaan an yadacna xamlahunna waa inay dhigaan uurkooda biaayati alaaq waxaana u daliila inay ciddadoodu saa tahay aayadda suuratu talaaq baa u daliila wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun wal'amatu addoontii cala nisfi min dalik intaa nuskeed bay ku sugan tahay oo waxay iyadu ku ciddo tirsanaysaa haddii laga dhinto yadana laba bilood iyo shan maalmood intii unbaa la kala badhayaa bisunnati sunnada ayaa markaysa markaa iyadana xukunkaasi ku sugan yaho lagu kala baraya oo waxa macnuhu u dhacayaa wa ciddatu lamati cala nisfi min dalika bisunna addoonta ciddadeeduna waxay tahay intaa nuskeed weeye bisunnati sunnada xaalay ku sugan tahay oo axaadiista ku soo aroortay kollay xadiiska ku soo arooray xoogaa dacfa ku jira talaaqu alamati tatliiqataani wa ciddatuha xaydataani ha yeeshee culammada ayaa ijmaac soo raray oo alqaadi abubakr ibn carabi almaaliki iyo mansuur albuhuuti alxambali iyo culamo kaleba waxay soo rareen ijmaac culammadu ku ijmaacsan yihiin in addoonta ciddadeedu ama cadadbaxeedu uu yahay nisfu ciddati alxura qofka dumar ee xorta ah ciddadeeda kale barhkeed inay u cadadbax u noqonayso yacni culamo markaa mutacadida ah arrinkaas soo naqliyey marka ijmaacaas ayaa la cuskanayaa haddii la yidhaahdo xadiidku ma asixin faidaa idaa balaqna ajalahunna markay gaadhaan dumarkii ajalahunna muddadii ay ku cadadbaxayeen inqadat muddatu tarabbusihinna ay dhammaato muddaday suganayeen oo nafahooda la suganayeen oo guurka ka joogayeen markay dhammaato falaa junaaxa calaykum wax dembigii korkiinna kuma sugna ayuha alwliyaa'u kuwiinna weliyada ahow ee dumarka weliga u ahow fii maa facalna fii anfusihinna waxay ku sameeyaan nafahooda dumarku waxay ku sameeyaan dembi kuma qabtaan oo min atazayuni isqurxin ah watacarudi lilkhutaabi iyo isu bandhiga isu bandhigayaan kuwa guurdoonka ah ay isu bandhigayaan ah taas yadaa dembi kuma qabtaan waxaa loo jeedaa waa wixii aan dembi ahayn qurtubi wuxuu odhanayaa wa fii hadihi alaayati daliilun cala anna lilwliyaa'i mancahunna min altabaruji waatashawufi lizawji fii zamaani alcidda waxaa aayadda ku sugan buu yihi daliil ku tusinaya in awliyada tabarujka caam ahaanba inay markaa u diidaan inay marka iyaga u sugan tahay inay markaa cid guursanayso inay isu bandhigaan wakhtiga ciddadana inay u diidaan iyagana inay awliyada u sugantaho wakhtiga ay u diidayaan marka tabarrujka mar walba waa la diidayaa laakiin tashawuf lilzawj waxaa la diidaya fii zamaan alcidda fii ma facalna fii anfusihinna waxay nafahooda ku sameeyaan dembi kuma qabtaan bilmacruufi xaalay macruuf ku dheehan yihiin multabisaatin bilmacruuf yacni shay macruuf oo wanaagsan oo la yaqaan sharcan yani sharciga lagu yaqaano inuu markaa aanu shaygaasi xumayn ee wanaagsan yahay haddii ay sameeyaan dembi markaa kuma qabtaan idinku wallaahu allah bima tacmaluuna khabiir waxaad samaynaysaan wuxuu u ahaaday mid u aqoon badan caalimun bibaatinihi ka daahirih caalimun waa u cilmi leeyahay bibaatinihi waxa markaa qarsoon waxaad samaynaysaan kiisa qarsoon ka daahirihi waxaad samaynaysaan kiisa muuqda siduu u og yahay ayuu allah u og yahay kiisa qarsoonna yani wax walba allah waa og yahay allah uu yidhi walaa junaaxa calaykum fiima caradtum bihi min khitbati annisaa'i aw aknantum fii anfusikum walaa junaaxa calaykum dembi korkiinna kuma sugna ragow fiimaa caradtum bihi wixii aa markaas sarbeebtaan oo min khidbati annisaa'i dumarka yacni markaa guurkadoonkooda ku saabsan guur aa ka doonaysaan oo si sarbeeba a ugu sheegtaan si maldahan aw aknantum ama aa qarisaan fii anfusikum nafihiinna aa ku qarisaan oo niyaddiinna aa ku haysataan oo aydaan markaa sheeginba waa isleedihiin qofkaa dumari hadday cadadbaxdo aad guursatid aad isleedahay oo kale ama si sarbeeba aad ugu sheegto muddadii ciddada ay ku sugnayd qofkii dumar ayadee laga dhintay iyadoo ciddadii ku jirta si sarbeeb ah ama maldahan aad ugu yaro tilmaanto inaad marka waxaweye guur ka doonayso laakiin aanad u bacdhabaynoo u tasriixinayn calima allaahu allah waa og yahay annakum satadkuruunahunna inaad idinku u sheegi doontaan guurka oo aad la soo qaadi doontaan allah waa og yahay walaakin laa tuwaaciduuhunna siran ha yeeshee ha kula ballamina yacni siran guur markaysaga ha kula ballamina si cad ilaa an taquuluu qawlan macruufa laakiin an taquuluu ha yeeshe inaad tidhaahdaan qowlan odhaah macruufan wanaagsan aad tidhaahdaan oo sarbeeb ah oo tacriid ah oo aan la bacdhabaynoo guurkii la tasriixinayn yacni falakum daalik taasi waa idiin bannaan tahay walaa taczimuu cuqdata annikaaxi xataa yabluga alkitaabu ajalah walaa taczimuu ha go'aansanina niya ahaan ha u go'aansanina cuqdata nikaaxi ay calaa cuqdati nikaaxi guntinta guurka ha go'aansanina wakhtiga ciddada gudaheeda inaad guursataan ha niyeynina oo ha go'aansanina ciddada gudaheeda inaad ku guursataan xataa yabluga alkitaabu ajalah ilama iyo uu gaadhaayo kitaabku ajalkiisii iyo wakhtigiisii uu gaadhayo yacni qadarkii la faral yeelay cadadbaxooda la faral yeelay ilaa uu dhammaanayo yacni markaa arrinkaaha go'aansanina inaa markaa samaysaan waaclamuu waxaa ogaataan anna allaaha inuu allah yaclamu og yahay maa fii anfusikum waxa nafihiinna ku sugan inuu allah og yahayna ogaada faaxdaruuh ka digtoonaada oo cadaabka ilaahay iyo ciqaabkiisa ka digtoonaadoo ka baqa waclamuu ana allaha ghafuurun xaliim waaclamuu waxaa ogaataan ana allaha inuu allah ghafuurun dembidhaaf badan yahay oo xaliimun dulqaad badan yahay ogaada aayaddani waxay ku saabsan tahay dumarkii laga dhintay ee ciddada ku jiray muddada ay ciddada ku sugan yihiin dee lama guursan karo oo qof dumaro ciddo ku jirta marnaba lama guursan karo nikaaxu lmuctadati laa yajuusu bilijmaac qof dumaroo ciddo ku sugan noocu doonaba ciddadaasi ha ahaatee ama mid la dalaaqay ha noqoto ama mid waxa weeye eh, yacni laga dhintay ha noqoto qof dumaroo ciddo ku jirta lama guursan karo haddaba qofkii dumare laga dhintay muddaday ciddada ku sugan tahay si sarbeeba ama maldahan waa loogu yaro sheegi karaa in guur laga doonayo oo kale hadal ay wax ka fahmi karto laakiin aan sariix ahaynoo ku caddayn hadallada culammadu ay sheegeen waxaa ka mid a in markaa waxaa weeye iyada la ammaanoo kale innaki jamiila ama ruux adiga helay dee markaysagaa khayr buu helay ama adigu cid waayi maysid ruba raaqibin fiik waa la laysku kaajaajayaa erayada noocaasoo kale ah waa erayo ay wax ka fahmi karto ama wax ka garan karto ay erayo ay wax ka garan karto weeye hadduu markaa waxa weeye lagu yidhaahdo haddaad cadadbaxdo ha degdegin yacni markaa waxa weeye warkaas waxay la mid tahay sarbeebtiun bay la mid tahay marka si sariixa waan ku guursanaya haddaad caddadbaxdo inuu u bacdhabaa uma bannaana laakiin sidaa yaro maldahan maldahane wax ay ka fahmi karto waa loogu sheegi karaa waa tii laga dhintay weyi xukunkaa waxaa la mida bay culammadu yidhaahdeen qofka dumaree yacni markaa baa'ina kubra ah waa mutallaqa la furay oo aan markaa raajacsi aqbalayn waa mabtuuta iyada lafteeda tacriidku waa bannaan yahay ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa wahaakada xukmu lmutallaqati almabtuutati yajuusu tacriidu laha qofka dumar ee talaaqeeda badti laga dhigay ee loo dhammeeyey dalqadihii iyadana saas si la-eg muddaday ciddada ku sugan tahay waa loo sarbeebi karaa ama waa loo maldihi karaa nin waa u maldihi karaa inuu markaysaga guur ka doonaayo waxaana loo daliishanayaa xadiiskii faatima binti eh, qays xadiiskii faatima binti qays nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray yacni inay ku ciddo tirsato ibnu ummi maktuum gurigiisa saasuu amray waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad markaa yacni ka xalaalowdo ciddada oo aad ka baxdo oo aad baxdo isoo ogeysii baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay noqonaysaa sarbeebtii bay noqonaysaa lagama dhiman faatima binti qays ee ninkeedii baa furay saddexda dalqadoodna kala mar bay dhaceen sida saxiixu muslim ku sugan aakhiru yacni markaa yacni salaasi tatliiqaat dalqaddii ugu dambaysay saddexda dalqadood tii ugu dambaysay buu furay markan marka nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam halkaa ku ciddo tirso markaad ciddada ka baxdo isoo ogeysii markii ay cadad baxdayba isla markiiba nimanba u khidbeeyey dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u sheegtay waxay tidhi waan cadad baxay waxaanay u sheegtay laba nin oo goor la soo qaaday labadaa nin wax qabuula may siin nebigu markaa deed wuxuu markaa u bandhigay usaama ibnu zayd inuu u guuriyo iyadina way aqbashay waa u guuriyey yacni sidaasay ku dhacday se culammadu isla ogol yihiin sida ibnu kasiir kuba sheegaayo gabadha mutallaqadee la furay ee talaaqeedu rajciga yahay muddaday ciddada ku jirto ninkeeda cidaan ahayni inaanay guur la soo qaadi karin si sariixa iyo si sarbeeba midnaba waayo geesaha qaarkood bay axkaam zawjo ka leedahay meherkii horaana shaqaynaya marka talaaqu hadduu rajci yahay oo qofkan dumari mid uu raajacsan karo tahay xaalka noocaasa khilaaf kuma sugnaa inaan markaa waxa weeye khidbo guur cid kale aynay la soo qaadi karin wuxuu ibnu kasiirku odhanayaa wa ama almuطallaqatu alrajciyatu falaa khilaafa fi annahu laa yajuusu ligayri zawjiha altasriixu bikhitbatiha wala atacriidu laha rajciye markay tahay yacni tacriidku xataa ma bannaana cid kale inay guur u sarbeebto yacni wax la midii mid u bannaan ma aha marka taana saas yadaa weeye allah waxau yidhi walaa junaaxa calaykum fima caradtum bihi min khaطbati الnisaa walaa junaaxa calaykum wax dembiga korkiinna kuma sugna ragow fii maa caradtum bihi wixii aad sarbeebteen ama aad maldahdeen lawaxtum aad tilmaanteen oo ishaarteen talwiix iyo tacriid waa shay aan la tasriixin ee si maldahan loo yaro tilmaamayo oo min khidbati nisaai oo dumarka guurka doonkooda ah guur laga doonayo guur lala soo qaadayo khidba yacni waxaa marka laga keenay un dee yacni khatmigii unbaa laga keenay shaniga weyn baa la yidhaahdaa laakiin marka khaada la hoos dhigo waxaa loo isticmaalaa shaniga ku saabsan in dumar guur lala soo qaadayo ayaa loo isticmaalaa min khidbati nnisaa'i oo dumarka khidbadooda ah guurkadoonkooda ah guur lala soo qaadayo ma ku guursadaa iyo wax la mida lagu odhanaayo almutawafaa canhunna aswaajuhunna kuwaasoo raggoodii laga oofsado raggooda ay dhinteen filciddati ciddada gudaheeda guur eh, yacni markaas si sarbeeba loola soo qaado taa dembi kuma qabtaan muddada ciddada ay ku sugan yihiin gudaheeda filciddati waxay ku tacalluqdaa carradtum bay ku tacalluqdaa ka qowli insaani waa sida markaa qofku hadalku yidhaahdo waa ninkaa loo jeedaayo ninku hadalku yidhaahdo weeye oo kale masalan tusaale ahaan tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaaye innaki jamiilatun adigu waad qurux badan tahay yacni markaa lagu yidhaahdo waman yajidu mislaki oo yaa helaya adigoo kale wa rubba raaqibin fiiki yacni mid adiga ku doonayaa oo ku jeceli badana waxaa la mid ay yidhahdeen culammadu in lagu yidhaahdo qof dumaroo adoo kale ah ii soo baar tacaabiirta noocaasoo dhami waxay noqonayaan tacriidkii mise taa waxay istirahdeen tacriid maaha isagii iyadii kama dhigin moogti wuxuu idhi markaa mid adoo kale ah. aw aknantum ama aa qariseen ay admartum aa qariseen fii anfusikum nafihinna aa ku qariseen oo min qasdi nikaaxihinna guurkooda inaad doonaysaan ah calima allaahu allah wuxuu ogaa allah wuxuu og yahay annakum satadkuruunahunna inaad idinku sheegaysaan oo dumarka u sheegaysaan bilkhidbati yacni khidbada aa ugu sheegaysaan yacni guur la soo qaadka gudihiisa aa ugu sheegaysaan kollayba aa u sheegi doontaan buu allah og yahay walaa tasbiruuna aydaan ka sabrayna canhunna iyaga xaggooda inaad u sheegtaanna aydan ka adkaysanayn marka muddada ay ciddada ku sugan yihiin tasriixun iska dhaafo tacriidkii waa idiin bannaan yahay tacriidkanna waxaa loogu banneeyey dee waxaa dhici kartaa dadka qaarkood inay mukhaalafadda sameeyaan baa ka iman kari lahayd haddii la yidhaha waxba lama soo qaadi kartaan dee ciidu markaa waxa weeye aad yacni uu doonaayo ayuu wuxuu is odhan karaa uu ku seegayaa oo lagaga dheerayn doonaa marka ballansadka ayaa laga yaabaa in markaa dadka qaar ku dhiiran lahaayeen markaasaa dee waxaa loo dhigay in waxa weeye ballansigii si yacni markaa aan toos ahayn oo yacni maldahanna loo yaro tilmaamo oo dembigiina si looga baxsado tilmaantii wax laga garan karana yacni markaa loo sheego fa abaaxa lakum atacriida wuxuu idiin banneeyey sarbeebtuu idiin banneeyey ama hadalka maldahan walaakin laa tuwaaciduuhunna ha yeeshee dumarkii ha la ballamina siran yacni guur ha kula ballamina si sariixaad loo jeedaa oo cad ha kula ballamina sirtana waxaa loo jeedaa nikaaxa ay nikaaxan guur ha kula ballamina siriga in lagu fasiro nikaaxa lagu fasiro waa sida markaa uu ku fasiray cabdulaahi ibnu cabbaas iyo jamaacaad taabiciinta ka mida ah jumhuuru ahlilcilmina ay mareen sirrigana asal ahaan waxaa la yidhahdaa galmada ayaa la yidhaahdaa galmada asal ahaan la yidhaahdaa sirri la yidhaahdaa liannaha laa taqacu ilaa siran waayo si sira mooyaane si kale uma dhacdo marka guurku maadaamuu sabab u yahay oo galmadii inay bannaanaato uu sababaayo ayaa sirri inta la itlaaqay nikaaxa looga jeedaa walaakin laa tuwaaciduuhunna siran ay nikaaxan guur ha kula ballamina si sariixa loo jeedaa ilaa an taquuluu laakiin an taquuluu ha yeeshee inaad tidhaahdaan yacni ilaa markuu laakiin ku fasiro wuxuu ku tilmaamayaa istisnaagu inuu yahay munqaic oo istisnaaga munqaica ah yani laakiin buu ku fasiraa istisnaa munqadicna waxaa la yidhaahdaa shayga la soo reebayaa waa markaanu gudagelaynin oo ka mid ahayn waxa laga soo reebaayo oo haddaan laga soo reebi lahaynna aanu ka mid noqdeen markaasaa waxaa la yahay istisnaa munqatic laakiin shayga la soo reebayaa haddaan laga soo reebi lahayn hadduu gudageli lahaa kan laga soo reebay ee soo reebista la soo reebuna ay ka saartay mutasil baa istisnaagaa la yidhahdaa haddama arrinta haddii la yidhaahdo maa qaama alqawmu ila zaydan ama la yidhahdo saafara alqawmu ila zaydan qowmkii baa safray ilaa zaydan zayd mooyaane dee saafara alqawmu marka la yidhaahdo zayd qowmkuu ka mid yahay waxaa laga qaadan lahaa isaguna waa safra ya ama qaama alqawmu ila zaydan isaguna waa kacaa laga fahmi lahaa laakiin ilaa zaydan marka la yidhi isagu uu ka baxa marka istisnaagaasi wuxuu noqonayaa muttasil buu noqonaya munqaicu wuxuu noqonayaa waa nooc marka ka duwan waa inuu yahay kan markaa la sheegaayo haddii la yidhaahdo saafara alqawmu ilaa ximaara qowmki waa safreen ilaa ximaaran dameer mooyaane de dameerku qowmka kama mid aha mutacalliq ha ku ahaado dee markaysaga qowmku hal ahaadaan cid ka midi oo dee alaabta iyo xamaamada iyo waxa ku qaataan laakiin dee asaaratan qowmka kama mid ah marka ilaa ximaaran laakina ximaaran yani lam yusaafir waxay noqonaysaa isagu inuu marka ka hadhayo istisnaa munqaica noqonayo istisnaa munqaica inuu noqonayo ila an taquluu qawlan macruufan hadda istisnaaga muxuu uga dhigay munqaic guurka lagula ballamaayo dee qowlka macruufkii guurka lagula ballamaya kama mid ah ee qowlkii macruufka uu ka baxayaa marka ballanka guurka lagula ballamayo qowlka macruufka ahi oo ah tacriidku ma soo gudagelaayo hadalka hore ma soo gudagelaayo marka sidaas aawadeed ayaa markaa u yidhi istisnaagu waa munqatic uu yidhi ilaa an taquuluu laakiin an taquuluu ha yeeshee inaad tidhaahdaan qowlan odhaah macruufan wanaagsan ay maa curifa sharcan min atacriidi wixii la gartay ama la bartay sharcan sharciga gudihiisa lagu barto min atacriidi sarbeeb ah falakum dalik kaasi waa idiin sugnaado waa idiin bannaayin walaa taczimuu cuqdata nikaaxi walaa taczimuu ha go'aansanin oo bimacnaa ha cuqdata nikaaxi ay calaa cuqdati nikaaxi waa nasculkhaafid weeye yacni markaa guntintii guurka ay calaa caqdihi inaa gunudaan ha niyeynina ciddada gudaheeda ku gunudaan xataa yabluqa alkitaabu ilaa kitaabku gaadhayo alkitaab waxaa loo jeeda ay ilmaktuubu kii la qoray ilaa uu gaadhayo la faral yeelay oo min alciddati cidda ahi ilaa uu gaadhayo ajalahu muddadu ku dhammaanayo u gaadhayo ay cadad baxayso wuxuu ajalkiisa ku gaadhayaa bi an yantahiya inuu dhammaado baad waa baabu taswiir waaclamuu waxaa ogaataan ana allaaha inuu allah yaclamu og yahay maa fii anfusikum waxaa nafihiinna ku sugan inuu allah og yahay min alcasmi wahayrih oo niyo ah iyo hayrkeedba ah yacnii allah waa og yahay faxdaruuh ka digtoonaada allah ciqaabkiisa ka digtoonaada allah ka digtoonaada an yucaaqibakum inuu idin ciqaabo ka digtoonaada idaa casamtum haddaad go'aansataan oo niyeysaan ciddada gudaheeda inaad ku guursataan mid waa samayn karaa ciddada gudaheeda inuu niyeysto markay cadadbaxdo inuu guursado taasi mamnuuc maaha laakiin maxaa la diidayaa inuu niyeeyo fil ciddati inuu ku guursado oo markaa caqdiga ama gundida guurka ku xidho ciddada gudaheeda oo maadaama aynay bannaanayn ciddada gudaheeda in lagu guursadaa qofkaa dumara in ciddada gudaheeda la niyeeyaana oo la go'aansado niyo casmi ana dee ma bannaana waxay noqonaysaa shay macsiya inuu niyeeyey noqonaysa laakiin dee hadduu niyeeyey ciddada gudaheeda markay cadadbaxdo inuu guursado taas waa shay aakhar oo filciddati inuu caqdiga sameeyo ma niyeyn laakiin wuxuu doonayaa bacda alcidda bacda inqidaa'i alcidda markay ciddadu dhammaato dabadeed inuu guursado ayuu markaa doonayaa taasi waa shay kale weeye waaclamuu waxaa ogaataan ana allaha inuu allah ghafuurun dembidhaaf badan yahay liman yaxdaruhu cidda allah ka baqaysa allah waa u dembidhaaf badan yahay cidda dembowdayna hadduu doono ilaahay waa u dembi dhaafaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ciddii toobad keentana allah kafuur buu u yahay isaga wuxuu u qaaday cidda toobad keenta inuu allah markaa u dembi dhaafayo ina allaha yakfir adunuuba jamiica laakiin ciddaan ka toobad keenin hadduu doono ayuu u dembi dhaafaya hadduu doonona uma dembi dhaafaayo xaliimun waa dulqaad badan yahay bita'khiiri alcuquubati can mustaxiqihaa wuxuu ku dulqaad badan yahay yacni suuradeedii buu caddaynayaa bita'khiiri lcuquubati ciqaabta inuu ka dibdhigaayo can mustaxiqihaa cidda mutaysatay uu ka dibdhigaayo oo yacni allah marka waa xaliim waana ghafuur waana raxiim waana tawaab waa toobad aqbal badan yahay asmaa ilaahay weeye asmaada ilaahayna waa aclaamun waa awsaaf waana magacyo waana sifooyin halkaa ah ha joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk